رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin weli riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa baabu maa shay ayuu baab u yahay yatawahamu loo malaynayo loo tuhmahaya annahu riyaa inuu istustus yahay walaysa biriyaa istustusna aan markaa ahayn can abi darrin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila waxaa loo yidhi qiila waxaa loo yidhi lirasuuliillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ara'ayta waxaad ka warantaa rasuulkii allow arrajula nin yacmalu alcamala camal qabanahaya camalkaasoo min alkhayri khayr iyo wanaag ah oo wayaxmaduhu annaasu dadkuna ay ku ammaanayaan calayhi korkiisa camal fiican buu qabanaa markaasay dadku ku ammaanayaan qaale wuxuu yidhi tilka taasi caajilu bushara bishaaro degdegeedii waaye waa bishaaro u soo degdegtay almu'mini qofka mu'minka ah rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu taxriim inay xaaraam tahay baabkeedii waaye annadaru eegid la eego ila almar'ati alajnabiy gabadha ajnabiyadda in la fiiriyo iyo walamrad alxasani midka amradka ah waa wiil aan markaa gar lahayn haddana xusni u saaxiib ahoo xasan ahoo aad u qurux badan likayri xaaja dan haddaysan jirin xaajadaasoo sharciya sharci ah haddii matalan gabadha la doono in la guursado kadibna wejigeeda la eego waa mawduuc kale marka lagu marag furahayo oo kale arrimooyin bay ka takhasusaan fuqahada sidaa darteed baa la tilmaamayaa si kale in gabadha ajnabiyada ah layska ilaaliyoon la fiirinin qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi qul dheh lilmu'miniina wiilasha mu'miniinta waxaad ku dhahdaa yaqudduu min absaarihim indhahooda ha laabteeno wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi inna asamca maqalka waalbasara aragga waalfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kaa dhammaantii kaana wuxuu ahaaday canhu xaggiisa mas'uulan mid mas-uul ahoo layska su'aaloo layska weydiiyo ayuu ahaaday buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni ishaqiyaanadeeda ayuu ilaahay og yahay iyo wamaa tukfi suduur waxyaabahay laaba qarinayso wa qaala tacaala ina rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi wa alla mirsaad iyo dhabbagal u saaxiib ah wa can abi hurayra radia allahu canhu can alnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kutiba waa la qoray calaa ibni aadama ibni aadam korkiisa nasiibuhu nasiibkiisaa looga qoray iyo dheeftii uu ka qaadan lahaa min azinaa zinada zinada wixii uu ka qaadan lahaa ama dheeftiisiibaa looga qoray mudrikun waana kii haleelaya daalika arrintaa oo wuu ku dhacayaa laa maxaalata shaki la'aan ibni aadamka zina qaybteeda ayuu ka qaataa nasiibkiisa waa kii haleela oona ku dhaca si aan shaki lahayn alcaynaani labada indhood sinaahuma sinadoodu annadaru daymo waaye lagu eego oo lagu dayo wax allaala wixii sinada keeni kara waaludunaani labada dhagood sinaahuma sinadoodu al-istimaacu waa istimaac iyo maqal iyo dhegaysi lagu dhegaysta waxyaabaha sinada keena waallisaanu carabkuna zinaahu zinadiisa alkalaamu waa hadalka lagu hadlo waxyaabaha sinada ka mid ah walyadu walyadu gacantuna sinaaha sinadeeda albatshu waa qabasho iyo taabasho waarijlu lugtuna zinaaha alkhuta waa u lagu socdo ama loo tallaabo qaado waxyaabaha ilaahay uu qofku ka xaaraantinimeeyey waa lugihii oo sinaystay waalqalbu qalbiga ayaa yuhawi amase yahwi wuu jeclaysanayaa intaa howl marka lasoo qabto oo indhihii lagu fiiriyo oo dhegihii lagu dhegaysto oo carabkii layskula hadlo oo lugihii lagu socdo oo gacantii lagu qabto qalbiga ayaa yuhawa jeclaysanayo oo wuu isugu imaanayaa wayatamannaa qalbiga ayuu u soo daadegayaa marka wayatamannaa wuu jeclaysanayaa wayusadiqu daalika arrintaa waxaa rumaynayo u rumaynaya hawshaa la soo qabtay alfarju farjiga ayaa rumaynaya ow yukadibuhu ama asagaa beeninaya haddii xaaladdu ay ku istaagto meesha uusan farjigu howl qabanin wuu beeniyey oo arrintii hawshii la soo qabtay sidaabay ku istaagtay haddiise qofku markaa uu u isticmaalo farjigiisii howshii lasoo qabtay oo dhan zinadii weyneed ayaa timid muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim war ee wa riwaayat albukhaariyna mukhtasaratun tii gaaban bay ahayd wa can abi saciidin alqudriy radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum iska ilaaliya waxaan idinkala digayaa idinka iyo waljuluusa fadhi oo fi turuqaati jidadka la fadhiisto waddooyinka fadhigoodaan idinkaga digayaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow maalana nooma sugnaanin min majaalisina fadhigeenna inay waddooyinka noqdaan buddunka ka maarmid kama maarmi karna inaan waddooyin ka fadhiisano waayo nataxaddathu fiiha waa ku sheekaysanaa faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa faidaa abaytum haddii aad diideen ila almajlisa fadhi ma ahee wax kale waayahee iska fadhiista laakiin facatu tariiqa jidka siiya xaqahu xaqiisa jidka xaqiisa siiya buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaad diiddeen inaad fadhiisataan maahana wax kale waayahee waddada xaqeeda siiya xaqahu qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii wamaa xaqu tariiqi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow jidka xaqiisu waa maxay xaqa uu jidka lagu leeyahay maxay yihiin qaala rasuulku wuxuu yidhi qadu lbasari aragga oo la laabo wa kafu ladaa dhibka oo la celiyo oo la reebo wa raddi salaami salaanta oo la radiyo qofkii ku salaama in salaanta laga qaado waalmru bilmacruufi iyo waalnahyu cani ilmunkari macruufka oo dadka la amro iyo munkarkoo laga reebo muttafaqun calayh wacan can abi talxata zayd bin sahal qaale wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwii fadhiya kuwii fadhiya ayaannu ahayn buu yidhi kunnaa waxaan ahayn qucuudun kuwii fadhiya waxaan fadhiisanaynay buu yidhi bil afinya waxaanu fadhiisanaynay macnaha waa finaha oo jamaca bannaanka kuwa fadhiista ayaannu markaa ahayn bannaanka ayaannu markaa fadhiisanaynay nataxaddathu annagoo ku sheekaysanayna fiiha afaniyada bandhexdeeda waa waddadii fa jaa'a rasuulu rasuuluullaahi baa yimid sala allahu calayhi wasalama faqaama wuxuu istaagay calaynaa korkeena wuuna soo dul istaagay faqaala wuxuu yidhi maa lakum maxaa xaalkiinnu yahay adinka iyo walmajaalisi fadhiga oo assucudaati jidadka aad fadhiisanaysaan war maxaa idinkala haysta idinka iyo fadhiga bannaanyada ijtanibuu warhoy ka fogaada majaalisa sucudaati waddooyinka fadhigooda ka dhaqaaqa faqulnaa waxaannu nidhi innamaa qacadnaa ligayri maa ba'as waxaan u fadhiisanaa rasuulkii allow waxaan baas lahayn dhib ma wadno qacadnaa waan fadhiisanaa natadaakaru annagoo ku sheekaysanayna ama xusayna alle wanataxadau kuna sheekaysanayna qaala rasuulku wuxuu yidhi eh, wuxuu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam imaa laa haddii aad diideen imaa laa hadday arrintu wax kale noqon weysay waayahee eh, wuxuu yidhi faaddu uguta oo siiya xaqahaa xaqeeda siiya waayahay jidka xaqa uu idinku leeyahay siiya waa qadulbasari aragga oo la laabo wa raddu asalaami salaanta oo la radiyo wa xusnu alkalaami iyo hadal wanaagsan cayda iyo aflagaadada iyo buuqa dadka meesha maray inaad ka dhaaftaan oo hadal fiican aad kula hadashaan rawahu muslim assucudaad bidammi sood soodka oo la godiyay walcayn baa la akhriyaa ayo turuqaad baa loola jeedaa wacan jirir bni cabdillaahi qaala sa'altu rasuulu ullahi ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can nadari alfaja'ati daymada lama filaanka ah daymada kama a ku dhacda adoo iska socday inantii wejigaagii iyo indhahaagii ku dhaceen faqaala rasuulku wuxuu yidhi isrif basaraka araggaaga ka leexi hasha hore ee ku dhacday laguma haysto ta labaad laakiin shayddaan bay ka ahaatay hal mar meel kastay indhahaagu kaaga dhacdo dib ha ugu celinin taa koowaad ilaahay wuu kuu saamaxay subxaana wa tacaalaay middaa koowaad waa laguu dhaafay sidaa darteed mid kale ha u celinin ka jooji saasaa markaa loola jeedaa isrif basaraka araggaaga ka il rawaahu muslim wa can ummi salama radia allaahu canhaa qaalad waxay tiri kuntu waxaan ahaa cinda rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam wa cindahu nebiga agtiisana waxaa joogtay maymuunatu fa aqbala ibnu ummi maktuum baana soo qaabilay ani iyo nebiga xaaskiisoo maymuuna ah iyo anoo umusalamaa nebiga ag joognay waxaa soo socday ummi ummu maktuum waa ninkii indhool ka ahaa wadaalika taana waxay ahayd bacda an umirnaa markii nala amray kadib bilxijaabi xijaabka markii xijaabka nala faray kadib buu ahaa faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ixtajiraa minhu hoy ka xijaabta ibnu mumaktuum baa soo socdee ka xijaabta xaggiisa faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow alaysa huwa acmaa miyuusan indhool ahayn ka xijaabta maxaad noo leedahay indhool sow ma aha alaysa huwa acmaa oo laa yubsirunaa nama arkaye midaanna arkaynin waayo walaa yacrifunaa aananana garanaynin haddaan meesheenna iska fadhino ee uu yimaado halkaas soo istaago manana yaqaano manana arkaye faqaala alnabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afaa cam yawaani antuma idinku maydhoolayaal baa tihiin alastuma sowma tihiin tubsiraanihi kuwa arkahaya haddii asaga uusan idin arkaynin idinku indhoolayaal maa tihiin sow arki maysaan buu dhahay rasuulka sala allah calayh wasalam meesha waxaa laga qaadanayaa sida wiilka uu waajib ugu tahay inuu gabdhaha ka indhallaabto yay dumarkuna waajib oga yihiin inay ka indhallaabtaan ragga ajaanibta ka ah waqul lilmu'minaat yaqbudna min absaarihinna meeshuu ilaah ka yidhi subxaana wa tacaala sidoo kale waxaa laga fahmayaa wiilka suu markuu eega gabadha uu ugu fidnoobaayo yay ayaduna markay wiilka fiiriso ay markaa ugu fidnoobaysaa rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan abi saciid ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yanduru rajul nin yuusan fiirinin ilaa cawrati rajul nin kale cawradiisa wala gabarna gabarnayaysan eegin ilaa cawrati almar'ati gabar kale cawradeeda walaa yufdi rajul nin yuusan la gaarin ilaa rajulin nin kale xaggiisa fii thawbin waaxidin hal mara keliya macnaa hal mara keliyaysan wada huganin walaa tufdi almar'atu ila almar'a fi athawbi alwaaxidi hal mara keliya rawaahu muslim waxaa mamnuuca gabar iyo gabar inay hal mara wada hogtaan wiil iyo wiilna saasoo kale waa goorme waa haddii midkood ama labadoodaba uusan dhar markaa ugu jirin laakiin kan hadduu dharkiisa qabo midkaanna dharkiisa qabo buste ay dul saartaan dhibaato kuma sugna gabadhuna saasoo kale rawaahu muslim baabu taxriimi alkhalwa biاljnabiy in lala khalweeyo dumar ajnabiya inay xaaraam tahay ayuu markaa baab u yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waidaa sa'altumuuhunna markaad ma weydiisanaysaan dumarkii mataacan alaab fas'aluuhunna weydiista oo waxaad ka su'aalataan min waraa'i xijaab xijaabka gadaashiisa wa can cuqbat bni caamir anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo waaddukhuula u gelitaan cala annisaa'i dumarka loo galgalo faqaala rajul nin baa yidhi oo min alansaari reer ansaareed ahaa afara'ayta alxumwa dumaashiga ka waran buu yidhi xumuga ka waran buu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi alxamwu xamu waa dumaashiga almowtu mowt waaye wakaa asaa ugu daran macnaha waaba geeri muttafaqun calayhi qofka bannaanka in badan baa layska xifdiyaa oo layska ilaalin karaa ka laakiin isku hallayn buu wax u samayn karaa isku hallayn bay wax ku xumaan kartaa alxamwu waa qariibu zawji waa sawjka qofka u dhow ka akhiihi walaalkii oo kale wabni akhiihi walaalkii wiilka uu dhalay oo kale wabni cammihi ina adeerkii oo kale intaasoo dhanba ugu daran buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa ragga waxaa looga digayaa ugalgalka faraha badan ay dumarku ugalgalahayaan ninkaaga walaalkii makuu soo geli karo haddaad keligaa tahay xaaladaasaa markaa la tilmaamayaa waa meyd buu dhahay rasuulka sal allah calayh wasalam macnaha asagaa ugu daran baa loola jeedaa can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yakhluwanna yuusan la khalwaynin axadukum midkiin biimra'atin naag ilaa maca dii maxramin mid maxram u saaxiib ah inuu micigeeda yahay maahane meesha waa inuu joogaa qof maxramkeeda ah ama ninkeeda ama walaalkeed ama adeerkeed waa waxaan geynin muttafaqun calayhi wacan buraydata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi xurmatu nisaa'i almujaahidiin nimanka mujaahidiintaee dagaalka aaday xurmada dumarkooda cala alqaacidiina kuwa fadhiistee haray ay ku leeyihiin ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkooda say u ixtiraami lahaayeen ooay u xishmayn lahaayeen oo kale dushooda ahaatay maa min rajulin nin ma jiro oo min alqaacidiina kuwa fadhiistay ka mid ah oo yakhlafu u gadaal mara rajulan nin oo min almujaahidiina dadka mujaahidiinta ee baxay ka mid ah fii ahlihi ehelkiisa u gabaal maray oo fayakhuunuhu khiyaanay fiihim dhexdooda ilaa waqafa lahu waa loo soo istaajinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo faya'khudu wuxuu ka qaadanayaa min xasanaatihi xasanaadkiisa maa shaaa wixii uu doono xataa yardaa ilaa uu raalli ka noqdo ilaa uu qanco humma altafata ilayna kadib waana soo eegay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam markuu xadiidkaa sheegay nebiga waana soo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi maa dannukum maxaad u malayn lahaydeen maxaad u malaynaysaan macnaha dhammaan wuu ka qaadan lahaa waaye rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu taxriim tashabbuhi alrijaal inay tahay isku eg ekaynta ragga binnisaa'i dumar inay iska dhigdhigaan iyo wannisaa'i dumarka birijaali rag inay isu ekaysiiyaan fii libaasin xagga labiska iyo xarakatin xagga socodka iyo wagayri dalika wixii la mid ah in layska dhigdhigaan waa mamnuuc can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaale wuxuu yidhi lacana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu lacnaday almukhannafiina kuwa isdudumareeya ee isnaageeya oo min arijaali ragga ka mid ah iyo waalmutarajilaati kuwa isragrageeyee nimanka iska dhiga oo min annisaa'i haweenka markaa ka mid ah ninkii naagnaag inta iska dhiga xagga socodka xagga hadalka xagga silsilad xirashada faraati dahab gasashada iyo wixii markaa la mid ah iyo kuwa ragga iska dhigee dumarka ah ee timaha jarta ee surwaalka qaata ee garanka bannaanka ku baxa iyo wixii markaa la mid ah wafii riwaaya lacana rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu lacnaday almutashabbihiina kuwa isku shabbaha oo min arijaali ragga ah binnisaa'i dumar iska dhigdhiga iyo waalmutashabbihaati kuwa isku shabbaho iska dhigdhiga min annisaa'i oo haweenka ahoo biاlrijaali rag isku shabaha rawaahu muslim baa xadiidkaana wariyey wa can abi hurayrata qaala lacana rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu lacanaday sala allahu calayh wasalam alrajula ninka oo yalbasu xirtaa lib xirtaa libsata almar'ati gabadha labiskeeda waalmar'ata iyo naagta talbasu xirataa labisataa libsata alrajuli ninka labiskiisa rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix wa canhu qaala wa abi hurayre qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sinfaani laba sinfi ayaa jiro min ahli naari naarta ehelkeeda ah lam arahumaa aanan arkin buu yidhi nebiga kuwa koowaad qowmun waa qoom macahum micigooda siyaatun jeedalo iyo garuumo ay yihiin oo ka adanaa bilbaqari saynta lo'da oo kale ah yadribuuna biha annaasa dadkay ku garaacaan waa dad macruufoo la yaqaano kuwa labaad wa nisaa'un waa haween oo kaasiyaatun dhar qaba caariyaatun haddana qaaqaawan mumiilaatun mumiilaad ah mumiilaad ah oo oo mataqaanaa iilan ama iilaya dadka mumiilaad waxay leexinayaan oo ay fasahaadinayaan dadka maa ilaatin ayaguna iilan xaqay ka leexsan yihiin dadkana xaqay ka leexinayaan ru'uusuhunna timahooda ama madaxooda waxaad moodaa ka asnimati albuhti ratiga geela ah kuruskiisa oo kale almaa'ilati ee iishay kuruska intuu ku weynaaday waa weli midka baadiyaha daaqee kuruskiisii iishay laa yadkhulna aljannata jannada ilaahay geli maayaan walaa yajidna mana helayaan riixaha urkeeda wa ina riixaha urkeedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kadaa qadar intaa iyo intaa loo socdo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waa shan boqol oo sano meel loo socdo yaa carafta jannada laga helaa macnaa kaasiyaad ay min nicmatiillaahi bay hogan yihiinoo dharkay ay qabaan waa nimcada ilaahay caariyaad waxaa loola jeedaa min shukrihaa shukrintii nimcada allay ka darla' yihiin wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa macnaahu waxaa laga wadaa tasturu waxay asturaysaa oo ay qarinaysaa bacda badaniha jasadkeeda qayb ka mid ah wa takshifu bacdahu gobolkiisna way muujinaysaa dirac khafiifa intay qaadato yaa xibinahana qayb laga arkaa qaybna ay markaa qarsan yihiin idhaara muujin lijamaaliha quruxdeedii wanaxwihi wixii la mid ah ayadoo rabta inay muujiso wa qiila waxaa kaloo lagu fasiraa tulbas waxay xirataa thawban maro raqiiqan jilicsan yasifu laga tilmaami karo lowna badanihaa jasadkeeda midabkiisa caddaan iyo gudud wuxuu yahay ayaa la mihaali karaa wa macnaa maa ilaa qiila waxaa la yidhi can taacati illaahi tacaala taacada ilaahay ayaa ay ka iilaan dadka walaa iyo wamaa wixii yalzamuhunna ka laasimahaya xifduhu ilaalintiisa mumiilaad ay yucallimna waxay baraan hayrahunna hayrkooda macnaha marka hore maa'ilaad way iilan yihiinoo taacada allay ka leexsan yihiin iyo wixii ka lasimaya in la ilaaliyo mumiilaadka waxay barayaan kayrkooda ficlahunna ficilkooda almadmuum ee foosha xun yay dadku markaa baraan wa qiila maa'ilaad waxaa kaloo lagu fasiraa yamshiina way soconayaan waxay ku soconayaan mutabakhtiratin ayagoo isqaadqaadaya oo isjejedinaya mumiilaad liaktaafihinna garbahooday leexleexinayaanoo si balaayoy u soconayaan wa qiila waxaa kaloo lagu fasiraa maa'ilaad waxaa lagu fasiraa yantashiqna way shanlaystaan oo waxay u shanlaysanayaan almishdata almaylaa wahiya waa mishdatu lbaraaya gabdhaha zaaniyaasha ah say u shanlaystaan oo kale macnaha marka safaleetigu ay saarato aad baa marka hore loogu badnaan jiray foodaa hore ayay bannaanka u soo bixiyaan macnaha markaasaa bahal caag aha saa loogu duubi jiray gabdhii ardada iskuulka dhigan jiray waxay samayn jireen oo kale marka inta fooda hore iyo inta timaha hore yaa bannaanka loo soo bixinayaa inta kalena waxaa la saaranayaa ee mataqaanaa safaleeti gabdhaha saa u labista waa nooca zunaada ah saasaa markaa la yidhaahdaa hiya mishqatu albaqaaya waa gabdhaha zunaada ah shanlaysigooda wa mumiilaatun yumashiqna way u shanleeyaan hayrahunna kayrkooda tilka almishqata shallada ayada ah ru-uusuhunna ka asnimati albukti waxaa loola jeedaa ay yukabbirnaha madaxay weynaynayaan ilaa al-aankan waa la sameeyaa timaha waxyaabo badan la gelinayaa markaasaa safaleetiga iyo madax saarka marka la saaro kor intuu u baxo yuusaa markaa usoo qaloocanaya timahoodii baad moodaa taasna markaa waa lagu fasiraa ru-uusa ru'uusuhunna ka asnimati albukhti waa ratiga geela ah marka leeyab kuruskiisa ay yukabirnaha way weynaynayaan wayucadimnaha way cadiminayaanoo bilafi cimaamatin cimaamad inay ku duubaan aw cisaabatin ama go' aw naxwihi iyo wixii markaa la mid ah markaasaa madaxu kor u baxaya ood moodaa ratiga baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii way can itashabuhi in layska dhigdhigo bishaytaani iyo waalkufaari shaytaanka iyo kaafiriinta wacan jaabir qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa ta'kuluu waxa ku cunina bishimaali bidixda fa ina ashaytaana shaytaanku ya'kulu wuu cunaa wayashrabu wuu nacabaa bishimaalihi bidixdiisuu ku cunaa kuna cabaaye idinka bidixda ha ku cunina hana ku cabina rawaahu muslim wacan ibni cumar radia allaahu canhumaa ana rasuula allahi qaal laa ya'kulna laa ya'kulanna yuusan cunin axadukum midkiin bishiraabihi gacantiisa bidixda ah walaa yashrabanna yuusanna ku cabin bihaa bidixda fa ina ashaytaana shaytaanku ya'kulu wuu cunaa bishimaalihi bidixduu wax ku cunaa wayashrab wuxuuna ku cabaa bihaa bidixdeed rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia الله عنه ana rasuula allahi qaal ina alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaara laa yasbiquuna ma cilaantaan ee fakhaalifuuhum khilaafa oo idinka xinaha marsada muttafaqun calayhi almuraadu khitaabu shacri laxya waa girka timaha iyo ra'si madaxa al abyadi ee caddaaday bisufratin in lagu cilaamo shay jaala ah ow xumratin ama madow aandhehe ama casaan ama guduud deh wa ama asawaadu laakiin madowgu fa manhiyun canhu waa layska reebay madowgu waa mamnuuc kamaa sanadkuru sida aan sheegi doonnaba filbaabi bacdahu baabka ka ka dambeeya in shaa allahu tacaala haddii rabbi yidhaahdo baabu nahyi reebid layska reebay baabkeedii waaye alrajuli ninka iyo walmar'ati naagtaba can khitaabin inay marsadaan shacrihimaa timahooda bisawaadin daaba madow ah can jaabir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya biabi quxaafaa loola yimid waa waalidi abibakrin bakrin sidiiq radia allaahu canhumaa aabbihiisi abubakar sidiiq aabii baa nebiga loo keenay yowma fatxi makka maalintii fatxu maka wa ra'suhu madaxiisa iyo wa lixyatuhu garkiisana aad moodo kaafaqaamati sidii faqaamad oo kale ubax baad moodaa cad macnaha himaar aad ubax ahoo cad baa la yidhaahdaa bayaadan xagga caddaanta fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi hayiruu dooriya dooriye ayuu yidhi haadaa midkan wajtanabu sawaada madowgana ka fogaada madow ha marinina macnaha wajannibuuhu ka fogeeya waad dhihi kartaa wajannibuuhu ka fogeeya madowga ama wajtanibu sawaada rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu nahyi reebid layska reeba baabkeedii waayo can ilkhasci khasca waxa lagu magacaabo wahwa huwa waxaa loola jeedaa waa xalqu xiirid bacdi ra'si madaxa qayb in la xiiro duuna bacdin qaybta kale sukadeeda iyo wa ibaaxati inay bannaan tahay xalqihi madaxa in la xiiro kullihi dhammaantii lirajuli ragga duuna almar'ati dumarka maya naaguhu kuma jiraan laakiin ragga inay madaxu xiiran karaan can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaan wuu diiday rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam can ilkazaci qasaca buu diiday waa madaxoo dhinacna inta la xiiro dhinacna laga tago ciyaalka yaryarkaa markay ku dhacdo cudur cudurada ka mid ah madaxa inta dhinac laga xiiro yaa dhinac laga tegi jiray dhoore iyo wax noocaasaa la yidhaahdaa dhallinyaradu maanta way sameeyaan madaxa intay dhinac xiraan bay dhinac ka tagaan taana akhlaaq xumeeda darro waaye wa canhu qaala ra'aa rasuulku wuxuu arkay sala allahu calayh wasalam sabiyan ilmo yar oo qad xuliqa la xiiray bacdu ra'si shacrihi madaxiisa timaha ku yaala qayb ka mid ah oo wa turika bacduhu qaybna laga tegay fanahaahum waa uu ka reebay dadka can daalika arrintaa wa qaala wuxuu yidhi ixliquuhu xiira kullahu dhammaantii aw trukuuhu kullah ama dhammaan ka taga war madaxa wada xiira ama wada dhaafa rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix cala shardi albukhaari wa muslim can cabdullaahi bni jacfar radi allaahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam amhala waa kortay oo wuxuu u sugay aala jacfar jacfar aalkiisa alaaan saddex maalmood waa markii jacfar uu soo dhintay maalintii saddexaad humma ataahum wuu u tegey faqaala wuxuu laa tabkuu ha u ooynina calaa akhii walaalkay dushiisa bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya uma kadib qaala wuxuu yidhi udcuu lii iigu waca banii akhii walaalkay ilmihiisa waa jacfar ciyaalkiisii fajii'a fajii'a binaa waana la yimidoo nebigaana loo keenay buu yidhi cabdullaahi bnu jacfar ka'anna sidii anigu annagoo aadna moodo afrukha macnaha jiiljiilo shimbirka ilmihiisa jiiljiilka ah ama doorada digaagadda ilmaheeda jiiljiil waa la yidhaahdaa kuwaas anagoo aad mooda faqaala markaasuu rasuulku yidhi uducuu lii iigu yeera alxallaaqa timaxiire saaloon iyo buwaca waa midka timaha xiire fa amarahu wuu amray rasuulka in madaxana loo xiiro fa xalaqa ru-uusana madaxyaalkeennii ayuu markaa xiiray rawaahu abuu daawuud biisnaadin saxiix calaa shardi albukhaari wa muslim wa can cali qaala nahaa rasuulku wuxuu diiday an taxliqa almar'atu naagtu inay xiirato ra'saha madaxeeda rawaahu nisaa'i laakiin sanadkiisu waa sanad daciif ah baabu taxriimi lwasli shacri baanu geli doonnaa balse meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam